halkan ku ishaaraya muctaqadka ama caqiidada ahlu sunnuhu ay leeyihiin waxaa ka mid ah arkaanu liimaani sitta inuu qofku rumeeyo oo lixdaasi waa maxay aliimaanu billaah allah oo la rumeeyo subxaanahu watacaala waa kan koobaad wey wa malaa'ikatih malaa'igtiisa oo la rumeeyo wa kutubihi oo midda midda labaad weeye wa kutubihi kutubtiisa oo la rumeeyo oo kan saddexaad ah wa rusulih rusushow allah soo diray in la rumeeyo iyaguna oo kii qodobkii afraad ah waalbacfi bacda almowti dhimashada dabadeed isa soo saaridda la isa soo saarana in la rumeeyo waa qodobka shanaad weeyaan iyo waliimaanu rumayn bilqadari qadarka allah la rumeeyo khayrkiisa iyo shartiisaba wuxuu ishaarayaa musanifka hadalkaas xadiidka imaamu muslim fii saxiixihii uu ku soo saaray ee xadiidi cumar bn اkhadaab radi allahu canhu xadiidkii dheeraa ee nabiga calayhi الsalaatu wasalaam jibriil markii uu la kulmay su-aalahana uu weydiiyey jawaab ahaan uu nebigu u bixiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa ka mid ahaa marka wixii uu weydiiyey oo jibriil uu nebiyullaahi moxamed weydiiyey akhbirnii can iliimaan markuu islaamnimadii weydiiyey ayuu haddana wuxuu weydiiyeyo inuu kaga waramo iimaanka waxa la yidhaahdo markaasuu nebiga wuxuu yidhi aliimaanu an tu'mina biاllaahi wa malaa'ikatii wa kutubii wa rusulii waاlyowmi اlآakhir wa tu'mina biاlqadari khayrihi wa sharih yacni hadalkan waa xadiidkii unbuu soo qaatay ayuu musanifka soo qaaday weeyaan wuuna noo keeni doonaa musanifka darsigeenna dhexdiisu xadiidka laftiisa noogu keeni doonaa lixdan marka arkaanta iimaanka ah mid mid buu u soo qaadanaya musanifka oo weliba qaybtan qodobkan aad buu ugu dheeraanayaa sharxiisa musanifka aan arki doono mid walba kulligii marka wuxuu ka bilaabay aliimaanu billaah wuxuu ka dhigay alif wuxuu yidhi aliimaanu billaahi cunwaankaa ka dhigay allah oo la rumeeyo maxay tahay sharxiidaan u baahannahay wuxuu yidhi yatadamanu wuxuu kulansanayaa aliimaanu billaahida alla oo la rumeeyo iimaankaas wuxuu kulansanayaa aliqraara bitowxiid اlrububiya wاluluuhiya wاlasmaa'i wاsifaati waqad taqadama bayaanu dalika yacni aliimaanu biاllaahi wuxuu kulminayaa in la qiro yatadaman aliqraara qirid la qiro bitowxiid اrububiya rabbi rabbinimadiisa inuu khaaliq waaxid la yahay rabbinimadiisa khaaliqnimadiisa inuu keligii la yahay qiritaanka la qiro ayuu kulansanaya wاluluhiya wa bitaqriiri towxiid اluluhiya uluuhiyada allah oo ah inuu macbuud yahay axad asaga ka soo harayoo cibaado lehna uusan jirin qiritaankeeda la qiro ayuu kulansanayaa aliimaanu biاllah iyo wاlasmaaءi wasifaati iyo wاliqraara bitowxiid اlasmaaءi wasifaat asmaada magacyada rabbi subxaanahu wa tacaala uu leeyahay tilmaamaha iyo sifaatka uu khalqigiisa kala gooni noqday yacni in asaga loo waxido siduu asaga u sheegtayna loogu daayo rasuulkiisa sidau ku sheegtayna loo daayo arrimahaas qiritaankeeda ayuu kulminayaa buu yidhi aliimaanu billaah waqad taqadama bayaanu daalika arrintaas caddaynteedana waa noo soo hormartay maxaa yeele towxiid urububiya aaduu u faahfaahiyey musanifka waanu soo marnay towxiidu alasmaa wasifaat si fiicanuu uga hadlay towxiid aluluuhiya ama tawxiid alcibaada iyadana uu ka soo hadlay duruusteennii hore oo dhan baan kaga soo hadalnay marka arrimahaas laga soo hadlayay oo idil waa alimaanu billaah alla oo la rumeeyo caddaynteedii la caddeeyo weeyaan qiritaankeedii la qiro wey marka qofka rabbigiisa qiro rabbinimadiisa u qira waxdaaniyadiisa u qiro yacni maaragtay u qiro macbuud inuu yahay u qiro asmaadiisi sifaatka siday tahay u daayahay fahuwa min ahli sunna min ahli sunna waljamaca ilaa musanifka meesha wuxuuba noogu dhigayay ictiqaadu ahli sunna waljamaca la yidhaahda dadka ahlu sunnaha la yidhaahdo oo ahlu sunna waljamaaca magacaas qaato waa dadka sidaasa ah ahlu sunna waljamaaca waa laga baxaa waxyaalo lagaga baxa bay jiro waxaa looga baxaa bidco maxaa yeele waa islaamkii saxiixa ahaa weeye haddii bidca a la timaado lasta min ahli sunna waljamaaca ahlu sunna waljamaaca ka mid ma tihid haddaa rabto iska sheego sida haddaba suufiyadu u sheegtaan oo kale waa mujarad idicaa sheegashaa la yidhaahdaa qofkii oo ilaahay khayrkii baryayo qubuurtii dawaafayo markuu dhib ku dhaco allahayow aan dhahaynina sheekh hebel nadar iyo sharad ka gelayo yacni maaragtay ayaa wuxuu ku leeyahy ahlu sunna waljamacana towxiidkiiba yacni buuba kaga baxayba ahlu sunna waljamaca marka horeba marka qofku hadduu bidco la yimaado ama shirkiyaad uu la yimaado falaysa min ahli sunnati waljamaca wuu ka baxaya hadduu sheegtana mujarad iddicaawa iska sheegasho nin walbana waa sheegtaa wuxuu rabou sheegaa muxuu ahaa ninkii shaacirka wuxuu yidhi wakullun yaddaci waslan bilayla walayla laa tuqiru lahum bidaaka gabaygaas wuxuu ku saabsanaa dhowr nin baa waxay leedahay gabadha layle la yidhaahdaa anay jeceshahay ku kalaa wuxuu le anay jeceshahay may anay jeceshahay kulligoodna layle ma wada jecla way diidan tahay walayla laa tuqiru lahum bidaaka uqiri mayso inay jecel inay jeceshahay uqiri mayso marka mid walbaba wuxuu leeyahay anay xidhiirisahayoo jeceshahay oo saasoo kale marka magaca iska sheegashadiisa macno ma laha waa la sheegan karaa laakiin waxaa la rabaa madmuunkiisii magacan wuxuu kulansanayay in lagaa helo waa inaa ilaahay keliya barisaa subxaana wa tacaala inaad kacbada keliya tawaafto oo aadan qubuurta tawaafin inaadan bani aadan iyo jinni u qayshanin markii dhibaato kugu dhacdo yacni waxaasoo dhan baa lagaa rabaa inay alle keliya xoolaha u gowracdo cid kale aadan u gowracin sifaadkiisii inaad siday tahay u dayso oo aadan tawiil iyo taciil iyo tashbiih iyo kulli inaadan la imaanin markaasaa ahlu sunna waljamaca lagu odhan karaa laakiin hadday tahay adoo intii oo dhan khilaafsan ahlu sunna waljamaaca nahay mujarad iddicaa ayaa la yidhaha waa sheegasho keliya weeyaan marka alimaanu bilahi halkaasuu kaga baxay ba buu yidhi marka qaybta labaad waxa aliimaanu waliimaanu bilmalaa'ika malaa'igta oo la rumeeyo yakuunu wuxuu ahaanayaa rumaynta malaa'igta la rumeeyaa bitasdiiqi biwujuudihim bitasdiiqi biwujuudihim jiritaankoodu horta la rumeeyo horta ilaahay soo malaa'ig ma sheegin qur-aanka inooguma sheegin rasuulkana soo nooma sheegin waa inaan rumayno marka hore inay malaa'igu jirto wujuudkooda jiritaankeeda qodobka koobaad waa inaan rumayno wamaa shayna in la rumeeyabuu ahaanayaa rumaynta malaa'igta la rumeeyo ukira lana anaga naloo sheegayo min asmaa'ihim magacyadooda ah malaa'igta qaar ka mid a baa magacyahooda naloo sheegay oo qur'aankiina lakugu sheegay axaadiistii nebigana lakugu sheegay ayana inaan rumayno magacyadaasi inay malaa'igtu leedahay ayay ka mid tahay yacni rumaynta malaa'igta la rumeeyo wamaa shayna waa ka mid rumayntaas malaa'igta la rumaynayo inaan rumayno dukira lanaa anagana loo sheegayo min acmaalihim shaqooyinka ay qabtaan malaa'igta shaqooyinka ay qabtaan oo ama qur'aankana la kugu sheegay ama axaadiista nebigana la kugu sheegayna inaan rumayno shaqada ay qabtaan inay wax runa tahay ayana waxay ka mid tahay rumaynta malaa'igta la rumeeyey bay ka mid tahay qaala tacaala allah wuxuu yidhi sarreeye aamana arasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi walmu'minuun kul aamana biاllahi وmalaaئikatihi وakutubihi وarasulih aamana الrasuulu aayadda fi suuraة اbaqara ku jirta rasuulkii oo nabiy llaahi muxamed calayhi الsalaaةu wasalaam wuu rumeeyey bimaa shay buu rumeeyey unzila la dejiyey ilayhi nabiy llaahi moxamed loo soo dejiyey min rabbii xagga rabbigiisa looga soo dejiyey waa waxyigii qur'aankii iyo nebinimadii ayuu nabiy llaahi hor qofka isagoo noqday weeyaan waalmu'minuuna mu'miniintiina way rumeeyeen yacni aamanuu bima unzila calaa muxamedin sala allahu calayh waali wasalam nebi maxamed wixii lagu soo dejiyey ayay mu'miniintiina rumeeyeen oo waxyigii islaamnimadii iyo diinkii iyo qur'aankii ayay rumaysan yihiin kullun mid kasta kulligii oo min alrasuuli waalmu'miniina ah rasuulka oo nebiylaahi maxameda ah, mu'miniintii asaga rumaysay mid kastoo ka mida yacni kullu waaxidin min alrasuuli waalmu'miniin aamana wuu rumeeyey kulligaasi billaahi allou rumeeyey wa malaa'ikatii malaa'igtii buu rumeeyey malaa'igtii allou rumeeyey wa kutubihi alla kutubtiisii buu rumeeyey uu soo dejiyey wa rusulihii alla rusushii uu soo diray buu rumeeyey waa taa weeyaan marka aayaddan hadda waxaa lagu sheegay aliimaanu billaah wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi ayaana la kugu sheegay weyaan maxalshaahidka meesha u keeneena wa malaaikatihi waay inuu kutuso allah malaa'ig buu oo sugay marka malaa'igtaas ayuu rabbi noo sheegay waa taa weeyaan marka inay malaa'igu jirto waa inaan rumayno weeyaan wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi sarreeye laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala walaakina albira man aamana biاllahi walyowmi alaakhiri wاlmalaa'ikati wاlkitaabi wاlnabiyiin allah isaga oo yuhuud iyo nasaaradii la hadlayo ayuu aayaddan fii suurati albaqara ku jirtaa wuxuu leeyahay layse albira samafalkii iyo khayrkii iyo wanaaggii ma aha an tuwalluu inaad jeedisaan wujuuhakum wejiyadiinna markaad yacni salaaddiinna tukanaysaan qibala almashriqi yacni bari jihadeeda inaad u jeedisaan iyo wlmaqribi wa qibala almaqribi galbeedka jihadiisa inaad wejiyadiinna u jeedisaan samafalku kaa ma aha yan markaad salaada ku jirtaan ma aha samafalku taa weeyaan marka laysada khabarkeedii albirada waa soo hormaray an tuwalluu wujuuhakumna masdarkaas ficilkaa iyo maaragtay yani masdarkaas laga soo dhalaaliyo ficilkaa iyo faacilkaas iyo masarka laga soo dhalaaliyo ayaa wuxuu yahay fii maxalli rafcin oo ah ismu layse noqonaya oo marka waxa weeye laysa albira tawliyatu wujuuhikum wejiyadiinna inaad jeedisaan samafalku iyo wanaaggu ma aha qibla almashriqi wاlmaqrib lanna yuhuudda ayagu waxaa qibladooda waa dhanka maqhribka ayay u jeestaan galbeedka xaggiisay u jeestaan oo xagga ka jeesanayaan nasaaradana sharqigay u jeestaan marka intaas in diin laga dhigo oo la yidhaahdo xaggii xaggan u jeesanaa noo diina arrinku kaa ma aha samafalku saa ma aha khayrkuna sidaa ma aha ee khayrku waa maxay marka allah noo sheegi walaakina albira man aamana biاllahi walyowmi اlaakhiri wاlmalaa'ikati wاlkitaabi wاlnabiyiin walaakinase albira samafalku iyo khayrka iyo wanaaggu waxa weeye man biru man qof wanaagii iyo khayrkii uu sameeyo aamana rumeeyey billaahi allah rumeeyo walyowmi alaakhiri maalintii qiyaamahana rumeeyo waalmalaa'ikati malaa'igtii inay jirtana rumeeyo wاlkitaabi ay اlkutubi kutubtiina rumeeyo alkitaab asha jinsiya la yidhaahdaa jinsi baa loo jeedaa wالnebiyiina nebiyaashiina rumeeyo biriga waa iimaankaas laakiin adoona alla rumaysnayn maalin qiyaamo la yidhaahdo rumaysnayn malaa'igta allah aan rumaysnayn kutubtii alla uu soo dejiyey dhammaanteed aan rumaysnayn nebiyadii allah uu soo dirayna aan rumaysnayn haddana mashriq iyo maqhribaan qiblada cibaadada samaynaya ictibaar ma laha weeyaan cibaadadaasi qiimo ma yeelanayso weyaan marka qiblatulyahuud waa maqhribka wey qiblatulnasaarana waa mashriqa weeye sida cabdulaahi bni cabaas ibni jariir اtabari fii tafsiirihi uu kaga soo saarayo wuxuu dhihi jiray cabdulaahi bni cabaas inii la aclamu khalqi اllaahi liأyi shayin ittakhadat الnasaara almashriqa qibla waxaan ahay buu yidhi dadka alle midka ugu cilmiga badan ugu ogaanshaha badan sababta ay nasaaro mashriqa iyo bari ay qiblo uga dhigatay anaa khalqiga ugu maaragtay cilmi badan buu yidhi markaasuu aayaddii soo qaatay wadkur fi lkitaabi maryama id intabadat min ahliha makaana sharqiya marka markii ay maryamo nebiyullaahi ciisa hooyadii inay foosha ay qabatay bay marka halkaas makaanka sharqiga oo cadcadka soo baxa ayay makaan ka dhigato halkaasay aaday halkaasay marka nebiyulaahi ciisa ku dhashay marka meeshii nebi ciise lagu dhalay ayay qiblo ka dhigteen weyaan saasuu ujeedaa ibnu cabaas saasuu ku fasiraya weyaan yuhuuddana jihat almaqrib ay u jeestaan weeyaan marka halkan marka aayadda maxalshaahidka musanifka uu keenay waxaa weeye walmalaaikati wey laakiin iimaankii arkaantii hadda aan ka soo hadlaynay allah rumayntiisa malaa'igta rumaynteeda kutubtii iyo nebiyadii oo aayaddii hore lagu sheegay tan waxay ku kordhisay alyowm alaakhir maalinta qiyaamahana in la rumeeyo ayay aayadani ku kordhisay weeyaan wa fii saxiixi muslimin kitaabka saxiixu muslim la yidhi imaamu muslim kitaabkiisa saxiixa ah dhexdii waxaa ku sugnaaday oo min xadiidi cumar bni alkhaaabi radia allaahu canhu cumar bni khaaabna maaragtay xadiidkaas laga wariyey allaha ka raadi noqdee xadiidkii attawiili dheeraa oo ku saabsanaa fii su'aali jibriila malakuljibriil weydiintiisii linabiyi linabiyi muxamedin sala اllahu calayh ali wasalam nabiyllaahi muxamedna uu su-aasha weydiinayey oo weydiinayey can اliimaani iimaanka uu weydiinayo oo odhanaya ahbirnii can اliimaan malkuljibriila nabiga intuu suuro bani aadam iskaga soo dhigay ayuu la fadhiistay faasnada rukbatayhi ilaa rukbatayhi labadiisa jilbood buu nabiga jilbihiisa qabadsiiyey markaasuu marka su-aalaha weydiiyey ahbirnii can alislaami ahbirnii can aliimaani ahbirnii can alixsaani ahbirnii can saacati ahbirna can amaaraatiha wahaakada xadiikii dheeraa weeyaan marka annaga waxaa naga khusayay qaybtii iimaanka qaala marka markuu nabiga la weydiiyey nabiga markii la weydiiye la yidhi ahbirnii can aliimaan qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh waali wasalam aliimaanu iimaanku an tu'mina inaad rumayso weeye billaahi alla inaad rumayso wa malaa'ikatihi malaa'igtiisii aad rumayso wa kutubihi alla kutubtiisii uu soo dejiyey inaad rumayso wa rusulihi rusushiisa ou rabbi soo diray inaad rumayso walyowmi alaakhiri maalinta dambe qiyaamaha la yidhaahdo yowma alxashriga ahaa ayadana inaad rumayso inay jirto wa tu'mina inaad rumayso weeye iimaankii bilqadari qadarka allah oo khalqigiisa oo wax u qadaro khayrihi wanaaggiisa iyo wa sharihi shartiisa iyo dhibaatadiisaba inaad rumayso wixii kugu dhaco hadday khayrtoo ku asiibto min allah inay kaaga timid in ictiqaadiso dhib haddoo kugu dhacana min allahi kaaga kaaga yimid oo rabbi ku qadaray inaad rumayso baa lagaa rabaa arrimahan marka musanifka uu noo keenayo oo hadda xadiidkan xadiidkii maarata imaamu muslim oo noogu sheegay ee lixda ah mid mid boo noogu soo qaaday markaan iimaankii ka baxnay hadda waaan ku jirna waxaan ku jirna aliimaanu bilahi baan ka baxnay aliimaanu bilmalaaikati baan ku jirnaa laakiin kuwa kale si tafsiila ayuu mid walbaba noogu keenayaa meeshiisa markaan tagnayna ka hadli doonaa haddii alla yidhaahdo waqad wasafahum اllahu tacaala allah subxaanaه wa tacaala malaa'igtii wuu tilmaamay fii kitaabihi kitaabkiisa buu ku tilmaamay oo ku sheegay biqowlihi hadalkiisa uu yidhi walahu allah wuxuu leeyahay oo addoommo u ah man makhluuqaat fi samaawaati samadaha dhexdooda ku sugan waalardi dhulka dhexdiisa ku sugan hadda malaa'igta makhluuqaadka ku markii jamaadaadka iyo laga reebo yani ajraanta falakiga iyo samaawaadka laga reebo xidigihii iyo wixii malaaigta ka mid ah samaawaadka makhluuqa ku sugan oo addoommada rabbi u ah walardina dhulka dhexdiisa waxa makhluuqaad ku sugan oo dhan allah iska addoommo u yihiin waman cindahu marka mantaan mutadaysanaynaa laa yastakbiruuna jumladaasaa ku khabraynaa weya waman malaa'igtii cindahu alla agtii ahayd laa yastakbiruuna isma weyneeyaan can cibaadatihi alla baryadiisa iyo cibaadadiisa ay caabudaan iskama weynayaan walaa yastaxsiruuna kamana noogaan yani laa yastaxsiruuna laa yacyuuna wey ma noogaan wey ka noogi maayaan wey allah subxaana wa tacaala cibaadadiisa dadka daalaa ma aha yusabixuuna way tasbiixsadaan malaa'igtii oo allay ku tasbiixsadaanoo waxaan u cuntamin oo idil ayay ka hufaan nusqaanoo idil bay ka hufaan allayla habeenkii iyo wanahaara maalintiibay yani fi leyli wanahaari wey yusabixuuna allah bay ku tasbiixsadaan oo nusqaan oo dhanba ka hufan alleyla ay fi leyli habeenkii dhexdiisii iyo wanahaara wa fi nahaari maalintii dhexdeedana laa yafturuuna kamana daalaan futuur kuma dhaco oo kama wahsadaanoo ka daali maaya cibaadadaasi ku jiraan walidaalika waxaa la yidhaahdaa culammadu waxay yidhaahdaan malaa'igta sida ay bani aadamka nafaska uu yahay oo kale bay tasbiixdana ayaga u tahay adiga miyaa lagaa mashquulin karaa neeftaada aad neefsanayso neefsigaada cid kaa mashquulinaysa maa jirto sidaa adiga u neefsanayso oo kale ayay tasbiixda alle iyo taxmiidka alle ay malaa'igtuna u tahay bay yidhahdeen faaltasbiixu lahum kanafasi minnaa bay dhahaan yacni tasbiixdu oo malaa'igta ay tasbiixsato kanafasi mina laa yashqalunaa canhu shaaqilun annaga neefsigeenna wax naga mashquulinaayo ma leh waa neefsan karnaa ilaa intaan loo shago o dhawaad neefsan saasoo kale bay malaaigtuna tasbiixda u tahay weeyaan malaaigtu marka cibaadada kama daalaan waxaana tusayo waxaana tusayo xadiidka ibnu marduuya uu warinaayo bisanadin saxiixin can anas ibni maalikin radia allaahu canhu anas ibni maalikna uu nebiga ka warinayo wuxuu rasuulku yidhi qaala rasuulu lahi sal اllah alيh wali wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi aطat الsamaau waxuqa laha an taita wاladii nafsu muxamadi biyadihi ma fiiha mawdicu shibrin ila wa fiihi jabhatu malakin saajid yusabixu اllaha bxamdihi yacni wuxuu leeyahay atat isamaau samadiibaa culays dartii la jiiqjiiqlaysay yani marka culayska shayga ka bato waa dhawaaqaay shayga markii aad u cuslaado waa jiiqjiiqlaya marka abtat isamaa markaasuu yihi wayaxiqu laha an taita yacni xaq bayna u leedahay inay culayska inta qaadi weydo ay yacni sawdayso ay dhawaaqda xaq bayna u leedahay markaasuu yihi waladii nafsu muxamadin biyadihi allihii nebiyulaahi moxamed naftiisa ay gacantiisa ku sugneed baan ku dhaartaye maa fiiha kuma sugna samadii mawdicu shibrin taako yani maaragta qadarkeed booskeed oo kale kuma sugna ilaa hadduu jiro wa fiihi jabhatu malakin saajid taako qadarkeed in la eg hadduu jiro waxa weye dhexdiisa waxaa ku sugan malag sujuudsan ba halkaa ku sugan weye yusabixu allaha bixamdihi allana ku tasbiixsanayo asagoo nusqaanoo dhanba rabbi ka wafaayay subxana wa tacaala marka malaa'igta sidaasay cibaado ugu dhex jiraan marna kama daalaan weeyaan waa addoommo aan rabbigooda ku caasinayn laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun waa dadka makhluuqaas weeyaan wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi aydan mar kale sidoo kale wuxuu leeyahay bal cibaadun mukramuun laa yasbiquunahu bilqowli wahum biamrihi yacmaluun bal iska dhaaf inay yihiin yani waa la radinaya waxbaa la soo radinaya yani cibaadun hum cibaadun addoommo weeye malaa'igtii addoommadaasoo mukramuuna la karaameeyey la sharfay alla agtii laga karaameeyey laa yasbiquunahu alla kalama hormaraan bilqowli hadal hadal kalama hormaraan yacni wuxuusan rabbi xukminin ama uusan amrin waa allah amre ma yidhaahdaan oo ma sameeyaan wa hum ayagu yacmaluuna way camal falaanoo way shaqeeyaan biamrihi alla amarkiisa ku shaqeeyaan inay kala hormaraan iska dhaafee wuxuu rabbi amro unbay sameeyaan marka qowlka lama hormaraan ficilka lama hormaraan waxay rabbi kala hormaraan lama arko wixii rabbi u amro amarkaas unbay fuliyaan ay ku dhaqmaan weyaan waa makhluuq ilaa shan weyaan wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi isagoo weli malaa'igtii ka warramaya ina aladiina cinda rabbika laa yastakbiruuna can cibaadatii wayusabbixuunahu walahu yasjuduun ina aladiina malaa'igtii cinda rabbika rabbigaaga agtii ahaata nebiyulaahi muxamedow laa yastakbiruuna iskama weyneeyaan can cibaadatihi alle cibaadadiisa iyo baryadiisa marna iskama weyneeyaan wayusabbixuunahu allay ku tasbiixsadaan oo nusqaan oo dhanba ka hufaan wayasjuduuna wayna sujuudaana lahu lilaahi allay u sujuudaan walahu alla ayay yasjuduuna u sujuudaan cid kale uma sujuudaan wejigooda allay dhulka u dhigaan cid kale uma dhigaan weyaan allay ateecaan allay baryaan allay caabudaan allay ku tasbiixsadaan wahaakadaa weyaan marka baa weli ku dhex jirna ayagoo ka warramaya fa hum malaaigtu cabiidun addoommo weeye oo lilaahi tacaala allihii sarreeyey oo iska leeyahay lilaahi alla u sugnaaday allihii tacaalaa sarreeyey ayaa iska leh addoommo weeye wa khalqun ay makhluuqun kuwa la abuuray weeye oo min makhluuqaatihi alla wixii uu abuuray ka mid ah alcadiimati ee waaweynaa makhluuqaadka waaweyn samaawaadkii ardadii buurihii waxa waaweyn oo dhan bay malaaigtuna ka mid tahay iyagona waa waawen yihiin aad bay u waawen yihiin ayagoo khalqigaas weyn ah oo makhluuqaadka waaweyn ka mid ah haddana addoonnimada alla ma ay diidana laa yastaxiquuna ma mutaystaan shay-an wax un oo min alcibaadati cibaadaha marna ma mutaysanayaan ma mutaysan waaweyn yihiin dad makhluuq la abuuray wey waaweyn weeyo ha la caabudo macnaheedu ma aha ma mutaysan maxaa yeele ayagaaba addoommo ah weeyaan in la caabudana marka xaquma leh weeyaan cibaadada alla keliyaha iskale qaala tacaala allah wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala wyowma yaxshuruhum jamiica uma yaquulu lilmalaa'ikati ahaulaai iyaakum kanuu yacbuduun qaluu subxaanaka anta waliyuna min duunihim bal kanuu yacbuduuna اljinna akaruhum bihim muminuun ayadda fi suurati sabay ku jirtaa wuxuu leeyahay allah wa yowma wadkur xus oo ka sheekee nabiyulaahi muxamedo yowma maalin ka sheekee maalinkaasoo yaxshuruhum allah ou kulmin doono mushrikiintii jamiican ayagoo dhan maalinta qiyaamaha yaxshuruhum damiirka waxaa loo celinaya almushrikiina wey mushrikiintu kulminayaa jamiica dhammaantood waa maalinka qiyaamaha weeyaan markii khalaa'iqdoo dhan lasoo kulmiyo ba mushrikiintii gooni loola hadlayaa meel laiskugu geeni uma markuu rabbi kulmiyo ayaga dhammaantood mushrig oo dhan laysku keenaa yaquulu wuxuu odhanayaa allah lilmalaaikati malaaigtiibu wuxuu ku odhanayaa malaaigtii baa lala hadlay mushrikiintana halkaana dhooban yihiin alla waxaan ahayn caabudi jiray yaquulu lilmalaaikati malaaigtiibu rabbi wuxuu ku leeyahay ahaulaai iyaakum kaanuu yacbuduun yacni farta maxaa lagu fiiqi mushrikiintii yaana khitaabka loo jeedinayaa malaa'igtii baa loo jeedin waxaa la leeyahay haa-ulaai kuwan mushrikiinta ihi kaanuu ma waxay ahaayeen markay adduunyada joogeen yacbuduuna kuwa caabuda iyaakum idinka kuwa idin caabuda may ahaayeen adduunka markaad joogteen malaa'igtiiyey ma idinkay idin caabudi jireen mushrikiintan qaaluu markaasay malaaigta isbar yeelaysaa qaaluu malaa'igtii waxay yidhaahdeen subxaanaka ay tansiihan laka yaa rabbana nusqaanoo dhanba ha lagaa hufee waxaan kuu cuntaminoo dhanba ha lagaa dheereeye anta adiga ayaa weliyunaa weligeennii oo naasirkeennii ah oo macbuudkeennii ah min duunihim ayaga sokodooda marka macnaheedu waxa weeye laa muwaalaata baynana wa baynahum annagii ayaga wax muwaalaad aho welinimo naga dhaxeeyo mushrikiinta lama arko namana ayan caabudin weeyaan saasay leeyihin adaa weligeenni oo naasirkeennii ah see maadaama annaga addoommadaadii aan nahay oo macbuudkeennii aad tahay see addoommo u farayna inay annagana caabudaan annagana ma caabudi jirin idan iya caabudi jireen marka mala'igta waa iska beri yeesha in ayaga la caabuday oo mushrikiinta caabudeen waa iska beriyeen bal waxay yidhaahdeen inayna caabudaan iska daaye kaanuu mushrikiintii waxay ahaayeen yacbuduuna kuwa caabudo aljinna jinnigay caabudi jireen oo jinniga say u caabudayaan jinniga waxay u caabudayaan yuiicuunahum fii cibaadatihim iyaana mushrikiintiibaa shayaadiintiibaa waxay faraysaa malaa'igtan ha la caabudo malaa'igta cibaadada ha caabuda markaasay warkii jinniga iyo shayaadiintii warkoodiibay ku ateeceen weeyaan bal kaanuu yacbuduuna aljinnada waa taa weey mar haddaa qofka adiga amarkuu ku siiye aad qaadato isagaad caabuday markuu wax kuu xalaaleeyo wax kuu xarimo wixii xalaasha hadduu qofkaa ama shay xaaraama uu ku xalaaleeyo oo taxliilka a ku waafaqdo waa cibaadadii lafteedii wey bicaynihaa wey waad caabuday baa lagu odhanaya marka shayaadiintii maxay xalaaleeyeen waxay amreen malaa'igta alla inuusan cibaadada lahayne malaa'igtan in ilaahay loo sii maro horta malaa'igta alla caabudo marka annaga shaqo kuma leyihin shayaadiin bay caabudayeen bay yidhahdeen akaruhum mushrikiintu badankoodu mu'minuuna kuwa rumaynaya weeye bihim jinnigii bay rumaynayaan oo waa maxay hadalkay leeyihiin bay u rumeeyaan waxay shayaadiintu sheegto inay run yihiin ayay u haystaan sidaa darteed bay marka annaga nama caabudine shayaadiinta ay u caabudeen bay odhanayaan weyaan marka bani aadamku jinniga wuu caabudaa qur-aankan ilaahi wuu noogu sheegay shayaadiinuljinni in la caabudo oo insigu uu caabudo ou baryo oo magan galo maxaa yeel waa soo marna magangelka iyo baryada iyo kulli waxaasoo dhan inay cibaado yihiin ayaanu soo marnay fii suurati اljini allah wuxuu leeyahay waأnnahu kana rijaalu min اlinsi yacuuduuna birijaali min اljini fazaaduuhum rahaqa dad insiga ka mid ah ayaa waxay yacuuduuna birijaali min aljini waxay magangeli jireen jinniga kuwa ka mid ahay magangeli jireen rag jinniga ka mid ah ayay magangeli jireen kolkaas fazaaduuhum rahaqa jinnigii marka qoob u kordhiyeen markii u arkay in la caabudayo la baryayo oo mushrikiinta ohan jirtay mushrikiinta waxay ohan jireen markay degaan sida mufasiriinta ay sheegaan markuu baadiye safar uu ku jiro ninka mushrigaa markuu meel dego ayay mufasiriintu waxay yidhaahdaan wuxuu ohan jiray mushrikaasi acuudu bisayidi hada alwaadi min sufahaa'i qowmihi waadigan ninka sayidka u aho jinniga madaxda u ah baan magan gelayaa kuwiisa maaragtay shayaadiinta kaleo caqliga fududoo wararsan baan ka magangelayaabay odhan jireen marka jinniga saasaa marka ay yacni lagu caabudaayo waa la caabudaa weeyaan walidaalika dadka juhaasha ah qofka hadduusan cilmi lahayn uusan diintan uusan garanaynin ma kala sooci karo waxyaalaha runtaa iyo beenta shayaadiinta waxa ay wataan ma kala sooco wuxuu qofka wax ku kala sooci karaa waa cilmiga wey waxay soo guuriyaan riwaayo oo yani sheekha la yidhah shee abdulqaadir jilaani ayay riwaayo ka soo guuriyaan shee cabdulqaadir oo iska cibaadaysanayo ayaa iftiin weyn oo nuur ah ayaa halkaasoo kale bul ka soo yiraa la yidhahda iftiinkii daruurtaa korkeeda ka iftiimayay oo markuu arkay ayaa iftiinka dhexdiisaa laga dhex hadlay nuurka dhexdiisii qofka dhex hadloo yidhi cabdulqaadir jilaani o waan kaa raalli noqday macbuudkaadii baan ahay ifcal maa shita dembigaadana waa kaa qaaday waxaa doonta samee wax lagaa raba ma marka nin caalim u ahaa jaahil muusan ahayn markaasuu markiiba garto yidhi iksa yaa ibliis laciin uu yidhi yani hungoobuu yidhi waa ku hungoobay shaydaan baa tahay buu yidhi ilaah buu iska dhigaaya nuurkiibuu dhexdii shaydaanka ka hadlay markiiba nuurkii waa baaba'ay ebro noqday iftiinkii dham meeshu waa ka waa baaba'ay markaase waxay yidhaahdaan shaydaanka wuxuu yidhi najowta bicilmika ya cabdulqaadir abqaadirow cilmigaadaad ku badbaaday haddaa jaahil ahaan lahayd marnaan kula tegi lahaa buu yidhi meeqaha shaydaanku intuu nuur iyo iftiin u sameeyo ou la tagay oo maarata uu ka dhigay yacni maarata owliya intuu iskaga dhigay ku baaba'day aniga nin baa wuxuu ii sheegay oday ay qaraaba yihiin buu iiga sheegay waa reemudug waa reemudug oday reemuduga wuxuu yidhi odayga laftiisaan la sheekaystay nin wadaada waa ninka ii sheegay anaa la fariistay buu su-aasha weydiiye wuxuu la taagan yahay salaad layguma leh odaga sababta kulahaa inta lay qaaday habeen dad dhar cadcad wata inta ii yimid baa la iqaadayoo meelahaas daruuraha la igeeyey meel wada iftiimayso wada nuuraysa inta la igeeyey baa la igu yidhi salaadii iyo soonkii iyo wixii takaaliif oo dhan waa lagaa qaaday maanta kabacdi waxaw wax lagaa raba male ahlujanna tahay or iska laab sidii baa marka la ii soo dejiyey buu yidhi wax la iga rabo maba jirto leey war anaaba ilaahaba soo arko kuley maxaa iga rabtaa salaad la rabo wax la iga raba male saasuu ku taagan yiri marka shaydaanku noocaasoo kale ayuu uga faa'iidaystaa yacni dadka juhaasha uga faa'iidaystaa saasuu uga faa'iidaystaa waxay aaminsan yihiin dadku shaydaanka jinniga inuu qeybka ka warqabo qeybka shaqo kuma leh saxarada maaragta dadka saxarada ah oo saaxiriinta ah horta ninka markuu saaxir noqonayo oo sixirkiisa uu kacayaba oo wax qabanayo ma kici karo sixirkiisa ilaa uu kufriyo marka hore ilaa uu gaaloobo oo uu yacni shaydaanka u sujuudo ma kici karo marka yacni shaydaanku marka hore waa inuu marka horeeto uu saaxirka uu gaala markuu gaaloobo kabacdi buu sixirka u kaca waad ogti waxyaalaha saxarada laga sheego iyo waxaa xunxunkaahay sameeyaan aybka uu ka waramayo qofka qof maskiina u imaanayo shaydaankaa jinniga inta duulo naar baa laga abuuray dabko kale waa fudud yahay intuu meelaha tago wax soo ogaado usoo sheegaya nin mombaaso ka soo socdoo kaleba usoo sheegi leeyahay hebel berri buu imaanaya baski inuu soo saaray ogyahay waa kasoo hormaree dabayshuu la socdaa waa yimid markaasuu leey hebel saacaddaasuu soo gela waa imaanaya saaxirkaa loo sheegi kii caamadaha markuu ninka saaxirkaa yidha hebel waa soo gelaya hadduuba reenkii ka hadlayo waktigiina uu hebel yimid waaba awliyo hayaankii saairkaa ah weli baa loo haystaa hayaankii saaxirkaa ah weli loo haystaa marka jinnigu qaybka shaqo kuma laha qaybka ma oga dadka badankii inuu jinniga qaybka waxyaalaha maqan og yahay ayay ay dad badan rumaysan yihiin taana ma jirto maxaa yeeley waxaa tusinayo qur-aanku ilahay nooga sheegay fii suurati saba nabiyulaahi sulaymaana loo sakhiro garaaci jiray guryaha ad adag ku dhisi jiray yacni dabaqyo dheerdheero ku dhisi jirayoo maarata addoommabay u ah, u xirxiran silsilada ku xirxiri jira shayaadiinta markaasuu allah nabiyulaahi sulaymaan markuu oobsanayay shayaadiintii markay sulaymaan arkaan waa fiirinaya waa u jeedaan markaasay shaqadii wadayaan shaqaday wadaan sulaymaanna isagoo taagan baaba ilaahay oobsadayba ushiisa isagoo ku tiirsan baa naftii laga qaaday oo nabiyulaahi sulaymaan ilaahay oobsaday muddoo marka sidaa u ahaa uu taagnaa waxay u haystaan sulaymaan inuu nool yahay markaasay shaqadii iyo cadaabkii iyo hawshii ku dhex jiraan fii suurati saba allah muxuu leeyahay falama qadaynaa calayhi almowta maa dallahum calaa mowtihi ila daabat اlardi taأkulu min sa'tah falama khara tabayanat اljinu an low kaanuu yaclamuuna اlghayba ma labisuu fi اlcadaabi اlmuhiin nabiyulaahi sulaymaan ushiibaa aboor baa cunay ushii oo ku tiirsanaa ayaa aboor cunay sidaas u taagna mucjizo ilaahay wey marka ushii aboorkii cunayo muddo oo meesha taagan yahay ayaa nebi sulaymaan ushii markay aboorku cunay buu dhacay dhulka ku dhacay markaasay ogaatay jinnigo sulaymaan inuu dhintay markaasay ogaatay intaas aboorka ushuu cunayo sulaymaan uu taagnaa waxay u haysteen sulaymaan inuu nool yahay nebiyulaahi sulaymaan calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yidhi falammaa khara markii uu dhacay baa tabayanat iljinnu jinnigii waxaa u caddaaday an kaanuu yaclamuuna alhayba maa labisuu fi lcadaabi almuhin way ogaadeen dhimashadii waxaa u caddaatay sulaymaan markaasuu rabbi yidhi hadday haybka ogaan lahaayeen sulaymaan inuu dhintay bay mar hore ogaan lahaayeen idan cadaabka kumabaysi jireen dhismaha mar hore kala dareeri lahaayeen kala carari lahaayeen marka shaydaanka qayb kama warqabo alla keliyaha qaybka iska leh weeyaan marka shayaadiintaas ayay maaragtay caabudaan mushrikiintu sidaasay malaa'igtu ku jawaabeen wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walaa ya'murakum an tattakhiduu almalaa'ikata wاlnabiyiina arbaaba ayamurukum bikufri bacda id antum muslimuun aayaddaa fi suurati alcimraani ku jirta aayadda waxay ka dambaysaa maa kaana libasharin an yu'tiyahu llahu alkitaaba walxukma walnubuwa uma yaquula linaasi kunuu cibaada lii min duuni illah walakin kunuu rabbaaniyiin bima kuntum tucallimuuna alkitaaba ma kuntum tadrusuun walaa yamurakum marka waxay ku cadfan tahay markii la yidhaha walaa yamurakum racda la kordhigaahi yacni uma yaquulada aayadda ka horaysaa lagu cadfayaa mansuub marka la nasbiyo la kordhigo uma yaquula inuu yidhaahdo kunuu cibaadan lii yani walaa yamurakumna idin amrina maayo walaa yamurakum idin amri maayo weeye basharkaasi weeyaan basharkaa loo waxyoodo kitaabka loo siiyo nebiga idinma amrayo an tatakiduu almalaa'ikata malaa'igta inaad ka yeelataan wاnabiyiina ambiyadiina arbaaban ilaahyaal inaad ka yeelataan ay ya'murukum nebigaas ma wuxuu idin amraya bilkufri gaalnimo bacda id wakti dabadeed antum idinkoo muslimuuna kuwa ilaahay u hogaansamay aad ahaydeen idinkoo muslimiina dabadeed miyuu kufri idin faraya markay uu malaa'ig caabuda idin leeyahay ama nebi caabuda uu odhanayah waa kufri wey ma nebi kitaab iyo maaragtay nebinimo la siiyey baa idin amrayo kufri idin amrayo waa maya weeyaan haddii qiraa'ada kale walaa yamurukum la yidhaahdana oo ra'da la godo waa mustanaf wey walaa yamurukum nebiga idin amri maayo an tattakhiduu lmalaaikata malaaigtii iyo wanabiyiina nebiyaashii arbaaban ilaahay inaad ka dhigataan ay yamurukum ma wuxuu idin farayaa bilkufri gaalnimo bacda id antum markaad ahaydeen dabadeed muslimuuna kuwa ilaahay u hogaansamay maya w idinma amrayo w wa fii saxiixi muslimin kitaabka saxiix muslimka la yidhaahdaa waxaa ku sugnaa can caaishata radi allaahu canha caaishana ka sugnaaday qaalad inay tiri qaala rasuulu اllaahi sal اllahu calayh waali wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi khuliqat اlmalaa'ikatu min nuur wa wakhuliqa aljaanu min maariji min naar wa wakhuliqa aadamu mima qad wusifa lakum khuliqat ilmalaa'ikatu malaa'igtii waa la abuuray min nuuri nuur baa laga abuuray marka malaa'igta inaysan aaliha ilaahyaal ahayn bay ku tusinaysaa oo makhluuq ay yihiin sida adiga lagu abuuroo kale loo abuuray addoommo u yihiin nuur buu laakiin ilaahay ka abuuray subxaana wa tacaala wakuliqa aljaanu jaankii oo jinnigiina waa la abuuray min maarijin horac oo min naarin dab xaggii ka ahaaday ayaa laga abuuray weyaan dabkaasaa laga abuuray wa khuliqa aadamu aadam oo nabiyulaahi aadamo basharkii abulbashar ahna waa la abuuray mimaa kiibaa laga abuuray qad wusifa lakum idinka laydiin tilmaamay oo laydiin sheegay oo waa maxay dhoobo ilaahay ka abuuray subxaana wa tacaala inii khaaliqun basharan min tiinin dhoobaan ka abuurayaa weya yani dhoobadaasaa laga abuuray weya wixii laydiin tilmaamaa laga abuur marka bani malaaigta maxal shaahidka uu shiikhu u keenay waa malaaigta in ay yihiin makhluuq ay yihiin sida jinniga iyo insiguba makhluuq u yihiin abuuristoodana way kala duwan tahay jinniga waxaa laga abuuray dabka holaca malaa'igtana iftiinka iyo nuurkaasaa laga abuuray bani aadamkana dhoobadaasaa laga abuuray weeyaan wa min sifati khalqihim malaa'igta abuuristooda rabbi uu abuuro qaabka ay tahay sifadeeda ayuu musanafka noo sheegay waxaa waye sifada ay leeyihiin sida loo abuuray anna lahu malaa'igtii waxay leeyihiin ajnixatan garbo ayay leeyihiin oo bani aadamka abuuristiisa way ka duwan yihiin garbe ay ku haadaan ayay leeyihiin weeyaan fa minhu marka waxaa ka mida malaa'igtii man malag baa ka mida lahu isagu leh janaaxaani laba garbood leh laba garbood leh janaaxaani janaaxaani laba garbood laba garbood leh waa ka mid ah wey wa minhum waxaa ka mid a man mala malag baa ka mida lahu isaguba leh alaaatun alaaatun yacni saddex saddex garbood leh saddex saddex garbood leh wa minhu waxaa ka mida malaa'igtii man malag baa ka mid a lahu isaguna leh arbacatun arbaca afar afar garbood leh ayaa ka mid ah weeyaan afar afar garbood marka la leeyahay laba labo macnaheedu waxa weye labana intuu ku leeyahy labana intuu ku leeyahy saddex saddex saddexu intu ku leeyahy saddexbu intu ku afar afar afar buu intu ku afar buu intu ku waa taa wey laakiin saddexuu leeyahay afaruu leeyahay macnaheedu ma aha weeyaan saasuu marka shiikhuna u celcelinaya tarjamada aayadda uu soo socoto fii suurati faatir ayuuna ishaarayaa weeyaan wahaakada sidaas bou qaala tacaala allah uu yidhi alxamdu lilaahi faatir الsamaawaati wاlard jaacil اlmalaa'ikati rusula ulii ajnixati mahna waulaaثa warubaaca yaziidu fi اlkhalqi maa yashaa ina allaha calaa kuli shayin qadiir alxamdu ammaan wanaagsan lilaahi allah iska leh amaanoo dhan rabbi baa iskale jinsu allihii faatir samaawaati waalardi samadaha iyo ardada abuuray isagoo meeluu ka soo qaatay aan jirin yacni mubdicuhumaa loo jeedaa allihii bilaabay wey sama ka horraysayoo samaawaadka uu kaga dayday oo saa uu abuuray oo kaga qiyaas qaatay ma jirin arda isagoo ardadiisa ka horraysayoo cid hortii abuurtayoo oo kaga qiyaas qaatayna ma jirin isagaa bilaabay weeyaan allah bilaabay wey allahaasoo jaacili lmalaa'ikati malaaigta ka yeelo rusulan kuwa la soo diro ka yeelo malaaigta rusul buu ilaahay ka dhigaa sida bani aadamka rusul oo u diro iyo malaaigtan rusul usoo diraa ayagoo rusul ah o ambiyada usoo diraa weya rusushaasoo ulii ajnixatin garbo u saaxib ah garbahaasoo manaa laba laba ah wa ulaaa saddex saddex ah wa rubaaca afar afar ah yacni marka la fasirayo waa inaad sidaa tiraahda lanna manaa waxay ka taagan tahay inayni inayn alaa markaad tiraahdo alaaatun alaa bay ka taagan tahay rubaaca markaad tiraahdo arbacatun arbaca bay ka taagan tahay saasoo kale wey laba laba jeer marka markaa soomaaliya u bedelayso inaad tirahdaa manaa laba labo ee laba keliya hadhihin wa ulaaثa saddex saddex wa rubaaca afar afar yacni qaar laba labay leeyihin qaar saddex saddex leeyihin qaar afar garbood bay leeyihin markaasuu rabbi yidhi weliba waa kasii badan yahe yasiidu ilaahay wuu kordhiyaa fi ay fii khalqi lmalaa'ika malaa'igta abuuristooda iyo khayrkiiba maa yashaa wuxuu doonaba ku kordhiyaa oo malaa'igta hadda afarun baana loo sheegay afar garboode afar afar garbood inay leeyihiine wuxuu axaadiista noo tilmaamaysaa uu noo noo keeni doono inay ka badan malaa'igtu leeyihin sida malkul lix boqoloo garab leh oo nabigeena arkay salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaasuu allah yidhi yasiidu fi lkhalqi abuurista malaa'igta iyo qeyrkeedba wuxuu ku kordhiyaa maa yashaa wuxuu doono soo doonabuu rabbi oo abuuraa khalqiga weeyaan ina allaha alleh qadiirun allihii kale oo awood leh weeye calaa kulli shayin shay kasta kulligii allihii awoodo weeye wa fii saxiixi bukhaariyi kitaabkii saxiix bukhaari la yidhaahdo imaam albukhaari kitaabkii saxiixa dhexdii waxaa ku sugnaa can ibni mascuudin radi allahu canhu cabdillahi mascuudna laga wariyey inuu yii nabiga alayhi salaatu inuu yidhi ana nabiya sal allahu calayh ali wasalam cabdillahi mascuud baa dhahaya ana nabiya sal allahu calayh ali wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ra'aa jibriila malakuljibriil bou arkay lahu malakuljibriiloo leh sittumiati janaaxin lix boqol oo garab leh ayuu malakuljibriil arkay weeyaan marka malakuljibriil inuu arkay isaga oo suuraddaas ah lix boqol oo garab leh laba jeer inuu arkay shiikhaa noo keeni doono yacni labada jeeruu arkay marna makuu ku arkay isaga oo ufuqaan oo dhan jihadan jihatu sharqi oo dhan barigoo dhan daday qariyey ayuu mar arkay marna wuxuu ku arkay cinda sidrati lmuntaha habeenkii la dheelmiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam fowqa sabci samaawaat samadaha korkooda ayuu ku arkay weeyaan marka wuu noo keeni doonaa isagaa insha allahu sheekhaa noo keeni doono waqad aqdarahum allahu tacaala cala atashakuli biljsaami alxasana waqad aqdarahum allahu allah wuxuu karsiiyey malaa'igta tacaala allah sarreeye cala atashakuli isku ekaysiin ay isku ekaysiiyaan biljsaami alxasana jasadyaasha iyo jirka wanaagsan yacni khalqiga kiisa wanaagsan inay isku ekaysiiyaan ayuu rabbi subxaanah wa tacaala awga rabbi baa u yeelay inay isbedelaan wey walidaalika ah, maaragtay ah, nebiga markuu u imaanaya malakuljibriil ama malaa'igta u tegayaan bani aadam bay isku soo suurayn jireen ayagoo suurad wanaagsan leh ayay ambiyadu u imaan jireen suurad dhallinyaronimo oo qurux badan ay ka muuqato oo yacni wajh xasana leh ayay imaan jireen ay maaragtay ambiyada u wada imaan jireen weya nabigeenna calayhi salaatu wasalaam malakuljibriil wuxuu ugu imaan jiray calaa suurati dixyat اlkalbi ninka la yidhaahdo dixyat اlkalbi suuraddiisa ayuu ugu imaan jira isagoo wato ayuu u imaan jira wey suuraddaas inay isbedelaan oo tashakul sameeyaan oo khalqiga bani aadamka suurta xasanka suuradaha quruxda le isku ekaysiiyaan allah u sameeyey subxaana wa tacaala weyaan kamaa tamaala sida uu isku suureeyey oo iskugu suureeyey jibriilu malkuljibriil calayhi salaam limaryama maryama binti cumraan basharan xaala kownihi bashara isagoo bani aadam ah oo sawiyan haddana bani aadamnimadii ku eg insaan kaamila isagoo ah ayuu maryamo istusay qur-aanka allah uu noogu sheega fii suurati maryam maryama bintu cimraan waad ogtihiin waxaa loo soo hadiyeeyey baytlahi baytulmaqdis baa loo loo hadiyeeyey halkaasay joogi jirtay khaadimadka ahayd nabiyulaahi zakariya baa tarbiyadeeda hayay meel xiraab bay ku lahayd oo u gooniya markaasaa malakul jibriil u yimid ayadoo aanan ninna arag ayuu ilaahay ku afuufay kelimatu kun oo ruuxdiisii oo ku afuufay sidaasay nabiyulahi ciisa ku dhashay markaa markay uurka yeela yani markii ay yani dadkii ka xijaabatay intaysan uurka yeelanin malkul jibriiloo bashara u yimid sidoo allahba qur-aanka noogu sheegay faاtakhadat min duunihim xijaaba arsalnaa ilayha ruuxana fatamatala laha bashara sawiya soo uma jeedi yani waxay samaysatay dadkiibay ka xijaabato mexraabkeedaasay ku cibaadaysan jirtay fatakhadat min duunihim xijaaba markaasaa fa arsalnaa ilayha ruuxana ruuxda malakuljibriila loo jeeda malakuljibriil baan usoo dirnay markaan usoo dirnay fatamaala laha wuxuu iskugu ekaysiiyey maryama basharan sawiya ilaa aayadihii ahri yani bashar sawiya isagoo u yimid bani aadam buu iska dhigay wey tashakulkiibaa ka mid ah wey wakamaa tamaalluu malaa'igtii sida ay iskugu suureeyeen ay iskugu ekaysiiyeen bashar yacni liibraahiima calayhi salaatu wasalaam nabiyulaahi ibraahiimna ayagoo bani aadamo bashara suura bashar le bani aadam leh ayay u yimaadeen goormay u yimaadeen cindamaa xalluu markay degeen calayhi ay asaga u yimaadeen duyuufa ayagoo martiya mukramiina mukramiina ayagoo kuwa la karaamaynaya marka iyagoo suurad bashara ah oo bani aadama ah, dhallinyaro oo quruxsan markay u yimaadeen nebiyullaahi ibraahim deeqsiguu ahaaye martiba maanta kuwa timid buu isiiri markiiba inta istaagay oo dibi meeshan joogo inta gowracay oo soo kariyey oo inta soo diyaariyeybu u keenay malaaigtii bani aadan inay malaaig yihiinna ma ogan maarata nabiyullahi ibraahim markaasay isku sheegeen inay malaa'ig ilaahay yihiinayse cunnada cunin cunna u keenay marka inay yani ay isku ekaysiyeen bani aadam ayay tilmaamaysaa weeyaan allah fii suurati ibraahim wuxuu leeyahay walaqad jaaءat rusulunaa ibraahiima bilbushraa bishaaradii bay ula timid nabiylahi ibraahim malaa'igtii qaaluu salaama way salaameen qaala salaamun asna waa salaamay famaa labisa an jaaءa bicijlin xaniidin markuu salaamta ka qaadayba ma uusan nagaanin ilaa uu dibigaas inta maarata la kariyey lasoo solay oo u keenay hilibkaas cunada cuna yidhi ayuu maaragtay deeqsinimadiisa uusan nagaanin weeyaan sidaasuu sameeyey marka kabacdiba inay mala'ig yihiin isku sheegeen nabiylahi ibraahim weeyaan wa kamaa tamahaluu sida ay iskugu ekaysiiyeen haddana liluutin calayhi salaam nabiyulaahi luut calayhi salaatu wasalaam goormay isku ekaysiiyeen bani aadam iskaga dhigeen cindamaa jaa-uu malaa'igtii marka ay yimaadeen liinsaari alcadaabi cadaabki inay soo dejintiisii biqowmihi qowmu luut inay cadaab ku soo dejiyaan ay u yimaadeen iyo wanaxwi daliki wixii lamid ah uu markay nabiylahi luut u yimaadeen suurad dhallinyaro ah ayay ugu yimaadeen qoomkiisana dadka duyuufta ahoo martida ah bay lawaad ku samayn jireen ragga ayay u tegi jireen qowmu luut bay ahaayeen markay arkeen ayay meel walba iskaga soo yeerteen nabiyulaahi luut maadaama marti ay u timid ousan difaaci karaynin yani aad buu maalintaas uga xumaaday weyaan allah wuxuu leeyahay fii suurati huud wuxuu ku odhanaya walamaa jaaءat rusulunaa luutan sii'a bihim wadaaqa bihim darca markii ay u yimaadeen malaa'igtii ayagoo suuratu bashar ah aad baa loo xumigeliyey waa murugooday qalbigiisaa ciriiriyoomay markaasuu wuxuu yidhi waqaala hada ywm casiib maalin aad u dhib badan wey aad u shido badan wey maanta maxaa yeele ma difaaci karo ilaa markii dambe u dadkii u ku qanciyo yidhi haaulaai banaatii huna atharu lakum fattaquu llaha walaa tuqsiyunii fii dayfi alaysa minkum rajulu rashiid war gabdhahaydu waa kuwanaya guursada haddaad rabtaan miyaanan qof hanuunsan idinku jirin buu leeyahy markaasay ka diideen waxay yidhahan gabdhahaada wax noogu jirtahay lama arko waad og tahay annagu waxaan doonayno rag baan rabnaa bay yidhahdeen markaasuu qaala low ana lii bikum quwa aw aawi ilaa rukni shadiid maalintaasuu nabilaahi yani nabilaahi luut uu yidhi awood haddaan lahaan lahaa yani ma aragtay ama aan tol adag aan ku tiirsanaan lahaa imadhibaatadan ima gaarsiisan martideedaba iguma fadeexaysan markaasay u sheegeen yaa luutu inaa rusulu rabbik lan yasiluu ilayka markaasay isku sheegeen inay malaa'ig yihiin nama gaari karaan malaa'igaan nahay u kaadibayeen kuwa waxaanba u nimid ba ayagii inaan halaagno in la halaagaaba loo yimid marka malaa'igtu tashakulkaasay samaysaa makhluuqa bani aadamka isku ekaysiisaa weliba suurad wanaagsan bayna ku timaadaa wey waa wax ilaahay keligood oo u yeelay wey iyo wanaxwi daalika taa wixii la mid ah wey waradda allaahu alla wuu radiyey cala almushrikiina mushrikiintii kuwii shirkiga la yimid ay aladiina kuwii zacmuu sheegtay annahum malaa'igtu banaatullaahi alla hablihiisi iyo gabdhihiisi inay yihiin sheegtay kuwaas rabbi wuu radiyey tacaala allaahu allah ka sara maray camaa yaquulu aalimuun kuwa daalimiinta ah waxay odhanaya mushrikiintu culuwan sarrayn oo kabiiran weyn buu rabbi ka sara noqdaye faqaala tacaala allah wuxuu yidhi wataqadas tacaala sarreeye wataqadasa dahirsanaaye allah wuxuu yidhi waqaaluu ittakhada araxmaanu waladaa subxaanahu bal cibaadun mukramuun laa yasbiquunahu bilqowl wahum biamrihi yacmaluun yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum walaa yashfacuuna ila liman irtadaa wahum min khashyatii mushfiquun ayadaha fi suurat alambiya ku jiro ayuu allah ku radiyey yacni meeshaan mushrikiinta muctaqadka ay ka qabeen malaa'igta waxay dhihi jireen yacni waxay odhan jireen waa banaatullaahi bay dhihi jireen alla gabdhihii ou dhalay weeye bay dhihi jireen waa walad ilaahay owlaad ou leeyahay alla oo walad loo nisbeeyana waa meelka dhac ilaahay baa meel looga dhacay allahoo meel looga dhaca weeye rabbulciza wa qaaluu waxay yidhahdeen mushrikiintii ittakhada araxmaanu allihii raxmaankaa wuxuu samaystay u yeeshay waladan walad buu yeeshay subxaanahu allah ka hufnaada waa nusqaan weeye in ilaahay walad loo nisbeeye allah ka hufnaada arrintaas weeye bal inay yihiin yacni e, e, maarata owlaad ilaahay leeyahay iyo banaatullah inay yihiin iska daaye cibaadun addoommo weeye addoommadaoo mukramuuna la karaameeyo qiimo leh ilahay agtiisa karaamo ku leh weeye laa yasbiquunahu ma hormaraan alla kalama hormaraan biqowli hadal kalama hormaraan wahum ayaguna yacmaluuna way camal falaano way ku shaqeeyaan bimrihi alla amarkiisa bay ku shaqeeyaan yaclamu wuxuu ogyahay allah maa bayna aydiihim malaaigta wax hortooda ahaaday wamaa khalfahum waxa ka dambeeyo allah baaba cilmi ku koobay weyaan waa ogyahay rabbi xaqiiqadooda ka warqabaa wey walaa yashfacuuna malaaigtu ma shafeecaan ilaa liman qof mooye irtada alla uu ka raalli noqdo qiyaamaha shafeecada malaaigtaa shafeecayso dadka saalixiinta shafeecaya ambiyada iyo rususha shafeecayo dadka makhluuqaadkaas way shafeecayaan laakiin shafaacada waa goorma waxa weeyaan waa markuu horta ilaahay u idno idanka ilaahay markay helaan ayaa ayaga lagu karaamayna inay shafeecaan iyayna u shafeecayaan dadou alla ogolaaday in loo shafeeco markaasuu rabbi yidhi walaa yashfacuuna ma shafeecan malaa'igtii ilaa liman dad mooye irtadaa alla uu raadli ka noqdo in loo shafeeco in cadaabka ilaahay ka badbaadiye oo rabbi raalli ka noqday ayuunbay u shafeecaan wa hum ayaguna malaa'igtii min khashyatihi ay min ajli khashyat illaahi alle cabsidiisa ayay mushfiquuna kuwa baqaaya ay yihiin ayagu cabsida alle ku jira bay mushfiquun yihiin haddana khaa'ifuuna weeyaan allah bay ka baqaan cid kale ka baqaanna male cabsida ilaahay bay ku jiraan marka addoommo alla uu leeyahay weeye owlaad ou rabbi leeyahay ma aha weeyaan qaala tacaala allah wuxuu yidhi fastaftihim alirabika albanaatu walahum lbanuun am khalaqna almalaaikata inaaثa wahum shaahiduun alaa inahum min ifkihim layaquuluuna walad allah wainahum lakaadibuun astafa albanaati cala albaniin maa lakum kayfa taxkumuun afalaa tadakaruun am lakum sulطaanu mubiin faatuu bikitaabikum in kuntum saadiqiin aayadaha fii suurati saafaat ku jiro ayuu rabbi ku radinayaa in ilaahay walad loo sugo weliba haddana in waladkii haddana gabar laga dhigaahi ayuu rabbi sii radinaya lanna waxaa jira shay baail ah haddana isagoo baaila baailka dhexdiisii kusii baail ah baa jira in allah walad loo nisbeeya waa baail wey inuu ilaahay walad yeesho waa baail wey haddana waxaa sii baail ah shaygii adiga aad axadkii aad nacbayd oodan raalliga ka ahayn inaa macbuudkaada haddana aad waxaad adigu necab tahay u nisbaysabaa baailka baail kusii ah weya oo gabadhii lanna mushrikiinta markii loogu bishaareeyo gabaraa kuu dhalata la yidhaahdaa wejigay dad ba jireen waidaa bushira axaduhum bilunfaa dalla wajhuhu muswadan wahuwa kadiib yacni wejigu inta kuduudo madoobaadaba maarata akhyaartuu la fadhiisan jiray ka dhuuman jiray gabaraa kuu dhalatay markii la yidhaaho marka qofkii ay saa u nacbaayeen bay haddana allah oo ka nasahan walad oo idin bay alla u nisbeeyeen ayaguna walaa awlaadi keliya wiilasha isla rabaan weeye fastaftihi marka jawaab weydii nabiyulaahi muxamedow mushrikiintii oo malaaigta waa habla yidhi alirabbika ma rabbigaagabuu u sugnaaday albanaatu hablihii iyo gabdhihii walahum ayaguna ma waxay leeyihiin albanuuna inamadii bay leeyihiin miya ayagu wiilashay soocdeen allana gabdhihiibu maaratay u yeeleen miya am amase khalaqna almalaaikata malaa'igtii miyaanu abuurnay inaasan ayagoo dumar ah dhadig ah miyaan abuurnay wa hum ayaguna mushrikiintii shaahiduuna goobjoog ay ahaayeen markay inay dumar yihiin ay arkeen markaan abuuraynay goobjoog bay ahaayeen miya waa maya wey allah ma uusan abuurin ayagoo dhadiga goobjoogna ma aynan ahayn wey alaa hooyaay inahum mushrikiintii min ifkihim min ajli kadibihim beentooda darteed la yaquuluuna waxay odhanayaan waladallaahu allah owlaa dhalay oo walad buu leeyahay bay yidhaahda wa inahum ayagu la kaadibuuna kuwa been sheegayo wey markay walad allahu yidhaahdeen hadalkaas been bay ku sheegeen astafaa astafa miyuu doortay allah albanaati gabdhihii iyo hablihii miyuu doorto calalbaniina buu ka doorta miya waa baatilkooda wixii baatilka kusii ahaabaa la tusaya maa lakum maxaa idiin sugnaaday kayfa sideebaa taxkumuuna wax u xukminaysa aw caqligiinni yacni waxa weye kayfa taxkumuuna hada alxukma alfaasid alla oo walad ka nasahan baad waxaa tidhaha waladow leeyahy waladkiibaad waxaad ka dhigteen mid idinku aad necab tihiin oo gabar ah baad haddana rabbi u nisbayseen marka waa idin sidee xukumkiina faasidka ihi sa u xukminaysaan baa laleeyahy afalaa tadakaruun miyaadnan waansamayninoo samayninoo allah inuu yahay munasahun can ilwaladi walad inuu ka nasaxan yahay miyaadnan dadku waansamaayay ahayn weeyaan am amase lakuma waxaad leedihiin sultaanun xujo baad haysataan xujada oo mubiinun cad ayaad haysataanoo yacnii malaa'igtu inay banaatullaahi yihiin baad xujo u haysataan miya oo xujadaas loo jeedo kitaab munazal min asamaa kitaab samada ka soo degay yaad haysataan miya hadday sidaa jirto oo allaah kutub xaggiisa ka soo degtay ay jirto aad haysataan fa'tuu la kaalaya mushrikiintiiyey bikitaabikum kitaabkiinna keena oo alla soo dejiyo ku qorantaha malaaigta inay banaatullaahi yihiin in kuntum haddii aatiya saadiqiina kuwarnu sheegaya waa beentood weeyaan marka arintaas waxaa weeye waa kadib iyo iftiraa ay mushrikiintu ay samaynayeen weeyaan uma qaala tacaala allah wuxuu yidhi can ilmalaaikati asagoo malaaigtii ka warramaya wamaa mina ila lahu maqaamu macluum wainaa lanaxnu saafuuna wainaa lanaxnu musabixuun malaaigta weli asagoo ka warramaya ayuu rabbi wuxuu yidhi wamaa mina anagu naga mid ma aha min axadin qofna naga mid ma aha weeyaan ilaa hadduu malaaigteenna ka mid yahay axad lahu axadkaas wuxuu leeyahay maqaamun boos oo macluuman la yaqaano ayuu leeyahay makaan macluumaho laa yataqadamu walaa yataahar uusanna ka hormari karaynin kana uusan ka dibdhacaynin buu leeyahay weyaan wainaa anagu lanaxnu anaga asaafuuna kuwa safan baan nahay markaan salaadii cibaadaadka rabbi ku jirnahay sufuuf baan safanaa waa safanaa walidaalika waatuu nabigu leeyahay alaa tasufuuna kamaa war idinka siday malaaigta alla agtiisa u saftaan markay cibaadada tukanayaan muminiintiima u safataan buu nabigeenna leeyahy marka malaaigtu way saftaan markaasay allah markay caabudayaan weeyaan wa ina anagu lanaxnu anaga almusabbixuuna kuwa tasbiixsada oo rabbi nusqaan oo dhan ka hufana waa anagu tasbiix baan ku jirnaa weya tasbiixdaas ayaanu ku dhex sugannahay bay leeyihi hada wbilahi towfiiq wsal allah wslm cala nabiyina mxamedi ali